qaala almualifu raximah اllahu tacaala walaa yajuusu alibtidaa binnakira maa lam tufidka cinda zaydi namira whal fatan fiikum famaa khilun lana warajulu min alkiraami cindana waragbat fi lkhayri khayru wacamal birin yaziinu walyuqas maa lam yuqal walaslu fi اlakhbaari an tuakhara wajawazu taqdiima id laa darara famnachu xiina yastawi اljuz'aani curfa wanukran caadimay bayaani kada ida ma alficlu kana alkhabra aw qusida isticmaaluhu munxasira aw kana musnada lidi laam ibtidaa aw laazim الsadri kama li munjida wnaxwu cindii dirham wlii waطr multazamu fiihi taqadum اlkhabr kada ida caada calayhi mudmaru mima bihi canhu mubiina yukhbaru kda ida ystawjib tasdiira kaayna man calimtahu nasiira wkhabr اlmaxsuuri qadim abada kama lana ila tibaacu axmada waxaan ku dhex jirnay mubtadihii iyo axkaamtiisii baan ku dhex jirnay markaasuu musanifka wuxuu sheegayaa walaa yajuusu اlibtidaa in lagu bilowda ma banaano binakirati nakira mubtada in laga dhigo maa lam tufid hadayna faa'iidaynin mithaalka iyadoo faaiidaysa waxaa kamid eh ka cinda zayd namira yaa kamid ah marka inta wuxuu leeyahay waxay soo galayaan laa yajuusu libtidaau binakira maa lam taxsul biibtidaa'iha faaida intaasuu u jeeda haddii mubtadihii nakiro noqdo rajulu qaa'imu lama dhihi karo yani maxaa ka faaideysanaysaa deetan waxa loo diidaya bal adiga tadawuq samey nin baa istaagan nin waalana lagaa dhiga ish macna hada lagu leeyahy makoonka nin istaagan laga waynaya haddaa tira rajulu qaraa nin baa wax akhriyay wax ku soo kordhaya meeshaas ma jirto adiga waa dareemi kartaa markaasaa waxaa lagu leeyahay nakira laguma bilaabo karo liannahu laa faaidata khabar iyo mubtada marka la wado inaad mubtadaha sideed khabarka faa'idihiisa u nisbaysid waa sax laakiin hadaabaad mubtadihii baad aqoonin khabarka lagu sheega maxaad ka faa'iidaysanaysaa imra'atun waladat atiri naag baa dhashay <laughs> maxaa laga faa'iidaysta waxba macno ma laha marka wuxuu ku leey walaa yajuusu libtidaa in lagu bilowdo ma banaana binakira maa lam tufid hadayna faa'iidaynin mithaalkeedi ka cinda zaydi namira namiratun namira yaa cinda zayd saas wa namira waxa weeyaan waa waa waa dharka qeyb ka mid ah oo dildiilin le waay cinda zaydin marka fiil hadda namiro mubtada ah yaa waxaa weeyaan yaa banaanaatay in maanta nakira iyadoo lagu bilowdo waxaana keenay baa laleeyahay taqadumu lkhabari calayha khabarkii oo laga hormariyey yaa yaa faa'iidadaas keenay oo marka aad tiri haddaba aad iska dhegeyso cinda zaydin marka zaydkaas oo khabarka oo macruufka ah liannahu zayd waa la yaqaanaa baa nakiradii marka in lagu bilowda keena macnaha bilowga hadeertaan looma jeedo lafdiga inay ku horeyso laakiin namira mubtada muakhar cinda darf muqadam cinda mudaaf zaydin mudaafu ileyh sidaas waay sidaas oo kale aad leedahay fi daari rajulun yani gurigaas nin baa ku jira waa war macquul oo wax laga faaideysan karo waa walidaalika waxaa kamid ah qowl اllahi tacaala waladayna maziid hadda fiir maziid oo nakira ah waa lagu bilow ladayna oo daraf ayaa khabar u noqday litaqadumi darfi calayhi a macno u yeeshay inay masiidkaas ay dib marto sidaas oo kale qowluhu tacaala wacalaa absaarihim ghishaawa wa absaarihim ghishaawa khishaawa mubtada muakhar calaa absaarihim ta laga hormariya awgeed yaa keentay marka taas waxa weeyaan hadday faaideyso waxaa lamid eh ida اctamadat الnakiratu calى اstifhaam waxaad tiri whal fatan fiikum fiiri macnaha laga faa'iistay war maanta shaab ma idinla joogaa nin noo adeegaan u baahannahay whal fatan fiikum saasaan leeyahy marka hal xarfu istifhaam fatan mubtada fiikum khabar waay maxaa keenay fatan oo nakiraa ah in lagu bilaabo karo lannahu lidukhuul istifhaami calayhya macno u yeelay hal fatan fiikum waxaa lamida ah qowlullahi tacaala a ilaahu maca allaahi atiri fiiri ilaahun waa nakira laakiin istifhaamkaas ka hormaray a ilaahun la yiri yaa keenay in lagu bilaabo karo a ilaahu maca allaahi wa hal fatan fiikum atiri fatan fatantaas hadda waxa weeyaan fataa alifteedii iyo tanwiintii aa kulmeen laakiin fatan waa waxa weeyaan mubtada marfuucu calaamatu rafci dama muqadara cala alif almaxduufati liiltiqaa'i saakinayn liannahu nuuntii tanwiinka ahayd iyo aliftii oo fataada ahayd baa kulmeen walaa yajuusu iltiqaau saakinayni faxudifat alalifu fabaqiyat tanwiin fatan aada leedahay ayib fiikum jaaru majruur mutacaliqu bkhabrin maxduufin taqdiiruhu kaainu fatan fiikum halkan fatan kaainun cindakum marka nakiradaas ay ictimaadayaa keentay famaa khilun lanaa famaa khilun lanaa aa tiri famaa khilun lanaa wadaay mahayno macnaha waxa weeyaan nin baa meel buu ka dayrinaa dadkii oo dhan markuu qiimeeyey a wuxuu yiri famaa khilun khaliil a keenay famaa khilun lana wadaay ma jooga nafigaasaa keenay fiiri cumuumkaas meeshan wax oo saaxib laga dhiga kara ma joogan haddaa tiraa macno la fahmi kara waa laakiin haddaa tiraa maanta khilun lanaa haddaa tiraahdid nin wadaay ahaan leenahay man hu hada macno ma keenayso ayib famaa khilun lanaa taasaa lagala jeeda waxaa lamid ou musanifka sheegay wa rajulu min alkiraami cindanaa wa rajulu nin oo min alkiraami dadka wanaagsan ah yaa cindanaa agteena joogo hadda fiiri wa rajulun cindana haddaad tiraa waa lagu qosli lahay ninaa nala joogo laakiin waxay macno ku keentay sifada la sifay wa rajulun rajulko min alkiraami maanta waxaa weyaan wallahi ninkaa nin fiicanaa ah maanta la joogay aad leedahay wa rajulu min alkiraami indana waxaa kamid eh markaas sifadaas marka rajulu mubtada laleeyahay cindanaana khabarkeedi waay waladii sawaqa musawiqaatu nakira lagu magacaaba waxa weeyaan min alkiraamidaas waxaa lamid eh wala cabdu muminun khayru min mushrikin wala cabdun adoon ya mushrik haddaad tirahda macno ma keeni lahayn laakiin wala cabdu muminun a cabdigoo mumin waa la sifeey yaa min mushrikin cabdigoo nakira waa lagu bilowday liwujuudi اlwaصfi bqowlihi muminun sifada haddii la xadfana waa lamid oo mathala <coughs> waxaa lagu filma wa طaaئfaة qad ahamathum anfusuhum wa طaaئfaة minkum qad ahamathum anfusuhum aw min gayrikum waxaa la yidhaahdaa ka qowlihi fi اxadiiث w adunu anahu ضaciif sawdaau waluudu khayru min xasnaa caqiimin sawdaau waluudun naag madow oo dhalayso khayrun waxay ka wanaagsan tahay min xasnaa caqiimin marka sawdaau waluudun taasaa lagu sifeey waxaa lamid eh haddii la idaafeeyana waa lamid waa tana wuxuu iri musanif waragbat fi lkhayri khayru wcamal birin yaziinu walyuqas maa lam yuqal waragbat fi lkhayri khayrka oo la jeclaado khayrun waa wanaag wa camalu birin wanaag oo la sameeyane yaziinu qofka waa qurxinayaa ee walyuqas hala qiyaasta maa lam yuqal waxaan la dhihin waragbat fi lkhayri waxa weeyaan idaa kaanat innakira alati ibtudiat biha camilat fi gayriha yajuusu libtidaau biha wa ragbat fi lkhayri khayrkaoo la jeclaado marka hadda fiiri fi lkhayridaas jaarinku majruurka ah caamiluhu ragbatun waa ragba waa nakira marka waxaad leeay waljaaru walmajruur mutacaliqu biragba marka maadaama iyadoo mubtada nakirada ay camal fashay qabla alkhabr yajuuzu libtidaau biha macnihina waa keenta hadda fiiri waragbatun fi lkhayri khayrka oo la jeclaado waa khayr ilaahay inuu naftaada u sameeya khayrka inad jeclaatid khayr ilaahay kula doonay waay yacni an yuxabiba ilayka camal alkhayraat waxa weeyaan ilaahay subxaanah wa tacaala fadli uu ku siiyey waay ayib waxaa lamid e markaas wa camalu birin wanaag oo la sameeyane yaziinu qofkii waa qurxiya wa camalu birin idaafada yeelayso haddii la idaafeeyo waa bannaan tahay in lagu bilowdo lianna alidaafa nooc min atakhsiis haddii nafyi uu ka hormaro nooc min atacmiim waay haddii la idaafeeyo nooc min atakhsiis wa camalu birin wanaag oo la sameeyo ziinu wuu qurxiyaa qofka oo sameey marka fiiri wa camalu birin waxaa weeyaan iyadoo camalkii nakire uu yahay likownihi udiifa ila lbiri samafalki yaa baneey markaasaa yasiinu lagu qabray waxaa lamide mathala khamsu salawaatin katabahuna allahu calaykum haddaad tiraahda khamsu salawaatin salawaadkiaad idaafaysay khamsidaa la idaafay salawaadaa loo idaafay laakiin khamsun katabahuna allahu hadday la in tanwiic loola jeedo wax ka horeeyaan mooye si loogu bilaabo waa adka lahayd laakiin khamsu salawaatin katabahuna allahu calayka ama calaykum marka khamsudaas waa mubtada salawaat waa mudaafu ilayh katabahuna allahu jumladaas oo ficli faacilki mafcuulka ah yaa waxaa laga dhigaa khabarki markaasuu musanifku wuxuu iri walyuqas hala qiyaasto maa lam yuqal waxaan la dhihin wixii la yiraahda ha looga qiyaasto macnaha musanif min kalaamihi yushciruna ana min musawiqaati alibtidaai binakira kahiira xataa ina bacdahum ablagaha ilaa nayifin wa thalaathiin in badana la gaarsiiyey laakiin musanifka qeybuu kaaga sheegay markaasuu iri inta ka soo hartay uga qiyaas qaado xataa ibna caqiil calaa gayri caadatihi waxa weeyaan wuxuu gaarsiiyey ilaa dhowr iyo labaatan yuu tiriyey fii sharxihi marka ardayga hadduu mutatabacee waa heli karaa waxay u baahan tahay kahor in laga xifdiyo kelia wax iska sahlan waay waxaa kamid ah baa yihahda sida ibn hishaamna uu ku waafaqay inaad nakiradii rajulun fi daari mamnuuceed hadaa rujaylun fi daari aad tirahdo taskhiirisid waxyaalaha oo banaynaa bay kamid tahay ataskhiir min musawiqaati ibtidaai binakira waxaa lamid eh, eh haddii khabarkii bacda lowlaa ou dhaca lowla stibaarun laawdaa kulu dii miqatin sida uu shaacirka yiri lama staqalat mataayaahuna lidacani waxa weeyaan lowla stibaarun taasaa shaahidka u yahay istibaar oo nakira ah yaa lagu bilowday bacda lowlaa ou dhacay awgeed waxaa kamid e eh, haddii uu noqdo mubtadihi ismu shardi man yaqum aqum macahu man ninkii man yaqum ninkii istaaga nakira waa mantaas laakiin shardi ay dhacday awgeed yaa musawiqaadkeeda kamid noqday macnaha saas weeyaan waxyaalaha oo keeni kara waxaa kamid ah eh in nakirada lagu bilaabo an yakuuna almubtadau ducaaan salaamu calaa ilyaasiina salaamu calaykum bima sabartum bal u fiirso salaamuntaas hadda waa nakiro maca dalika mubtadaa laga dhigay likownihi jaa cala ducaa calaa siiqati ducaa yaa waxaa weeyaan aa banaysa in lagu banaa in lagu bilowdo waxaa lamid e eh, an yaqaca qablaha waawlxaal nakiradii waawlxaala ka hormaray wuxuu iri ka qowli shaaciri saraynaa wa najmun qad muxayaaka akfaa dawuhu kula shaariqin sarayna waan guuraynay buu iri walxaal najmun xidigna qad adaaa ou noo iftiimiyey famudbadaa muxayaaka markuu wejigaada soo muuqdayne akhfaa dawuhu wejigaada iftiinkiisa wuxuu qari kula shaariqin mid oo iftiinay o dhan waa mubaalaqa <laughs> yani markii hore waxaan ku socono kula habeenkii markaan guuraynaynay xidigaa noo soo baxay bil iyo mid wuxuu ahaadabo asigaan ku soconay markii adiga aad noo soo dhawaato wejigaada noo soo iftiinayne xidigii caawo dhan aan ku guurayno no iftiina iftiinkiisa waala waay wejigaada qari kulaha marka wax jirana ma aha saraynaa wa najmun marka fiiri wa najmun mubtada waay saraynaa ficili faacil walxaal najmun qad adaa jumladan qad adaana khabar weeyaan maxaa looga bilowday liwuquuci annakirati bacda waaw lxaal ayaa musawiqaadka kamid noqotay marka musawiqaadka eh, sidaasay u badan yihiin marka hala tatabuca meelihii ayaga musanifka uu kusoo sheegay oo dhan waa badan yihiin ayb markaasuu aan galna wuxuu leeyay musanifku walaslu fi lakhbaari an tuakhara wajawazuu taqdiima id laa darara walaslu fi lakhbaari akhbaarta waxaa uu asal eh an tuakhara dib in loo dhigo ou mubtadaha soo hormaro khabarkana ou yimaado wajawazuu way baneeyeen ataqdiima khabarkii in mubtadihii laga hormariyo id laa darara dhib hadduusan jirin waa la baneeyey ayadana waxa weyaan waa qaacido kale waay laba qaacida halkaas bay layskugu geliyey marka wuxuu ku leeyahy horta marka ugu horeyso mubtadihi waa la hormariyey asalka saas waa an yaatiya almubtadau magaciisouba wataabo mubtada magaciisou wataa in la hormariyo waxaa mubtada loo yiri liannahu ubtudia bihi اlkalaam khabar na waa la dib marinaya waاlaslu fi اlakhbaari akhbaarta waxaa u asal an tuakhara dib in loo dhigo wajawazuu way baneeyeen ataqdiima taqdiima alakhbaar in mubtadi laga hormariyo way baneeyeen id laa darara marka mubtadi hadaa tira muxamadun rasuulu llaahi khalaas mubtada waa muxamed rasuulkiina waa sidaas ana aalibun hadaa tirahdid anad waa mubtada aalibunna waa khabarkii sidaasaa asal u ah liannahu mubtada hadalkii oo lagu bilaabaa la yidhaahdaa in lasoo dibdhigo ayib taa waa asal markaasuu wuxuu ku yiri wajawasuu taqdiima waxay baneeyeen in khabarkii la hormariyo cala lmubtada'i id laa darar hadduusan dhibka goorma uu dhibka laasimi doonaa kuwa uu noo sheegi doono wa faxaad mathala zaydun qaa'imun ou ahay mubtada'i khabar waxaa banaan qaa'imu zaydun maanta dhan soo sharxaynay waay qaa'imu zaydun inay tiraahdeed qolaba waxay leeyiin reer kuufiyiin haddayba daaciba jirin lama hormari karo markaasaa waxaa leeyihi warkaas war jira ma ah waxa uu daliil ah in la hormari karo mashnuu'un man yashna'uka a carabti laga keenay mashnuu'un mid la xumay waay man yashna'uka ninkii ku xumayn ina shaani'aka huwa alabtar meesheeday ka timid fiiri man yashnauka mubtada mantaas mubtada muahar waa khabarkeedine mashnuuun ti waa waa kalaam maxfuud min qudaama alcarab yaa laga hormariyay sidaas oo kale qowl shaaciri bay soo deliishteen qad hakilat umuhu man kunta waajidahu wa baata muntashiban fii burthuni اlasadi wuxuu leeyahy qad hakilat umuhu hooyadiisaa waysay man kunta waajidahu ninkaa dagaal kula kulanto hooyadiisa waa wayse wa wuxuu ahaaday muntashiba mid ku dhegan fii burthuni lasadi libaaxa cidihiisuu ku dhegay ninkaanu geesinimo ku sifayna marka hadda wuxuu u jeedaa man kunta waajidahu qad takilat umuhu ay macnihii ahayd awalkii hore ninkaad adiga hesha hooyadiisi waa wayse markaasuu khabarkii hormariyey oo wuxuu iri qad thakilat umuhu sidaasuu iri beytkana waxaa weyaan xasaan ibni thaabit baa yiri marka xasaan ibni thaabit miman yuxtaju bikalaamihi radia allahu canhu wa ardaah marka qad takilat umuhu jumladaas iyadoo la hormari waay wahaakada ashcaarta iyo kusoo aroortay wax la koobi kara ma aha marka ulajeedada waxa weeyaan walaslu fi lakhbaari an tuakhara wa jawazuu taqdiima id laa darara marka dararka goormuu imaan karaa famnachu xiina yastawi اljuz'aani curfan wa nukran caadimay bayaani kada ah, ida ma اlficlu kana اlkhabra aw qusida isticmaaluhu munxasira aw kana musnada lidii laam ibtida aw laazim اsadri kaman munjida inta musanifku waxuu noogaga hadlayaa eh, khabarkii in la dib mariya inay waajib tahay goormo waajib noqonaya waa kana marka wuxuu ku leeyahay famnachu reeb taqadumu lkhabarki diid xiina yastawi ljus-aani labadii juz markay sinaadaan oo mubtadii khabarkii curfan macrifada ay ku sinaadaan iyo wa nukra nakiradii ay ku sinaadaan caadimay bayaanin xaal ay yihiin kuwa wax kala caddaynaa waayay hadday nakiradii mubtadihii iyo khabarkii aan dhehe hadday sinaadaan oo labadooda macrifo ay noqdaan walaysa hunaaka maa yubayinu اlmubtada can اlkhabr fayajibu xaynaidin taqdiimu اlmubtada xataa natamakana min icraabi alأwli calى anahu mubtada wاthaani calى anahu khabr famnachu khabarkii hormaritaankiisa reeb xiina yastawi اljus-aani labadii juz markay sinaadaan markay sinaadaan oo maxay ku sinaadeen curfan macrifadii iyo wa nukran nakiradii ay ku sinaadaan caadi bayaanin wax kala cadaynaa xal ayihin kuwa waayay mathalan waxaad leedahay zaydun akhuuka iyo akhuuka zaydun labadaas fiiri zayd mubtada waa laga dhigi karaa akhuukana mubtada waa laga dhigi karaa mid kale waa lagu khabri karaa marka waxaa lagu leeyahay midkaad mubtada ula jeedid inaad hormari sidaa waajib ah macnihi le waa iskhilaafa ah. haddaan ku iraa zaydun akhuuka weeyaan adiga waa ku aqaanaa laakiin hadda waxaan kuu sheegaa zayd inuu walaalkaa yahay inaan aqaanaan kuu sheegaa macnihii wou isbedela haddaan akhuuka hormariyo akhuuka zaydun haddaan idhaahdo akhuuka walaalkaa zaydun waay macnihii waxa weeyaan way kala duwan yahay adiga waan walaalkaa waa aqaanaa inuu adiga aad walaal u tahay aan aqaana ay noqonaysaa marka waxaa lagu leeyahy labadii waa macrifo zaydna waa macrifo oo waa calam akhuukana waa macrifo oo mudaafkaasoo damiirka loo idaafeeyey wاlmudaafu ila اlmacrifati macrifa midkuu musanifka kasoo tegay kamid tahay oo macaariftay kamid yihiin macaariftuu kamid yahay marka labadii macrifadii way ku sinaadeen mid kasta haddii mubtalada laga dhigana saalix waay walaysa hunaaka qariina tubayinu ana hada mubtada wa ana hada khabr fayatacayanu markaas in midkiid mubtada ula jeedid hadba ama zayd ha noqdo ama ah ha noqdo midkaad rabto hormari laakiin midkiid mubtada ula jeedid marka cibaaradii zaydun akhuuka hadday tahay zaydun aa mubtada leenahay hadday cibaaradii akhuuka zayd ay tahay akhuuka mubtadaan len hadba kii horeeyaan mubtada ka dhigayna saas waay macrifadii ay ku ekaadeen waxaa lamid eh afdalu minka afdalu minii ay ku miithaaliyeen sida ibni hishaam iyo ibni caqiili kulligoodba fiiri afdalu minka afdalu minka afdalu minii laba nakiro waay afdalu iyo afdalu labadii marka mubtada waaye midkood midkoodna khabar waa midkii ninkii adiga kaa fadli badan anigana waa iga fadli badan yahay haddaad hormarisid oo tira afdalu minii afdalu minka waxa waaye ninkii aad meel ugu dhacday macnihii wuu kala duwan yahay haddaan ku ihaha ninkii adiga kaa fadli badan aniga waa iga fadli badan yahay ninkaas ammaanay u tahay laakiin haddaan idha afdalu minii afdalu minka ninkii aniga iga fadli badan adigu kaa fadli badan yahay nooc min ataxkiira ah ku jiro macnaha aniga waa kaa sareeya waay marka labadooda hadba midkaad ula jeedid mubtada inaad hormarisid haddaad u jeedid afdalu minka afdalu minii ninkii adiga kaa fadli badan aniga waa iga fadli badan yahay liannahu adaa iga fadli badan ninkii adiga kaa fadli badan waa iga fadli badan yahay macnaheeday ka ximbaarsan tahay marka hadba midkaad mubtada ula jeedid inaad hormarisid waa waajib eh markaasuu musanifku wuxuu ku leeyahay caadimay bayaanin haddaan wax kala cadaynaa jirin hadday wax kala cadayna ay jiraan markaas waxa weeyaan waxa weeyaan waa bannaan tahay in lagu bilowdo mathalan waxaa lagu mithaaliyaa ka qowlihim abuu yuusufa abuu xaniifa abuu yuusuf wuxuu la mid yahay abuu xaniifa uu la mid yahay marka abu yuusuf waa tilmiid liabi xaniifa wa abu xaniifa huwa shaykh wاlmaqsuudu min alcibaara tashbiihu tilmiidi bishaykhihi marka haddii abu xaniifa la hormari iyo haddii ladib mariba asigaa khabar liannahu huwa lmushabahu bihi labadii macrifo waa wadan yihiin oo abu yuusuf iyo abu xaniif laba macrifo waay haddaad tidhaahdid abu xaniifata abu yuusuf abu xaniifa khabar muqadam leenahay liannahu laa yumkin in la yidhahda sheekhi a tilmiidkiisa lamid eh ma dhici karayso kalaamkii mackuuso noqona marka labadoodii macrifaday ka siman yihiin laakin likowni macrifatina ana abaa xaniifa huwa sheikh liabi yuusuf wa ana almaqsuuda fi lcibaara sawaan qadamna axadahuma aw akharna ana almuraada huwa tashbiihu tilmiidi bishaykh yatacayan an yakuuna abu xaniifa fi kuli ixtimaalaat huwa lmubtada wa abuu yuusuf huwa alkhabr la abu yuusuf huwa almubtada fi jamiici alaxwaal wa abu xaniifa huwa alkhabr sidaasay noqonaysaa waxaa la yihi marka waxaa kamid ah layihi oo lamid midaas oo kale ka qowlihim banuuna banuu abnaa'ina wa banaatunaa banuuhuna abnaau rijaali alabaacidi banuuna wiilasheenna banuu abnaa'ina marka fiiri banuuna iyo banuu abnaaina laba oo macrifo waay mid kasta banaa a loo idaafiye markaasuu wuxuu leeyahay banuu abnaa'ina mubtaday noqonay mar kastaba lianna almaqsuud tashbiihu abnaa'i alabnaa bilabnaa'i sulbi kaasaa lagala jeeda marka macnihii waxay noqonay banuuna uu soo hormariyey banuunad haba horeysee midaana macrifaha kala mid noqote eh laakiin ayadaa khabar ah lianna almaqsuuda huwa tashbiihu abnaa'i alabnaa biabnaa'i sulbi marka saasna waxay ku imaan kartaa inaan midda labaad qaadano nidhaa banuu abnaa'ina wiilasheenna wiilasha ay dhaleen banuuna ka baniina bay lamid yihiin wa banaatunaa gabdhaheennane banuuhunna wiilashoodo abnaa'u rijaali alabaacidi abnaau rijaali raggi wiilal ay u yihiin alaabaacidi wiilal dad naga fogay wiilal u yihiin ou leeyahay nooca maa waxaa ku jirto gabdhaha wiilashooda ay dhalaan ma tirsanayna liannahu niman kale ay ku abtirsanayaan waa sida soomaalideena ay aada ugu badan tahay oo ilmaha gabadha ay dhasha aada looma jeclo warkaas war jirana ma ah ayib marka qariino weeyaan taas haddii qariinadaas oo kale la helo way banaan tahay in macnaha labadii oo macrifo wada ah ama wada nakira ah midkaad rabta aad hormartid haddii la hela qariino kale cadaynayso markaasuu uri kadaa idaa ma alficlu kaana alkhabara aw qusida isticmaaluhu munxasira ayib kadaa idaa ma alficlu kaana alkhabara macnaheedii waxa weeyaan ficilkiyaa wuxuu noqday khabr ficilkia khabar noqday kadaa sidaas waxaa lamid oo waajib ay u tahay mubtadihii in la hormariyo khabarkiina la dib mariyo idaa ma alficlu ficilki haduu noqdo idaa ma alficlu ficilkii kaana haduu noqdo alkhabra ficilkia lagu khabray zaydun qaama a tiri zaydkaas waa mubtada jumladan qaama oo maca damiirkeeda nin khabar waay ayadoo saas ah marka qaamo ma hormari kartid haddaad hormarisid qaamo qaama zaydun aad tiraahdid zaydkii mubtada noqon maayo faacilu isku bedelaa adigana mubtadaan ka rabaabaad tiriyey haddii aad tiraahdid markaan zayduna mubtada e qaamana ficil maadi o khabar muqadam ah waay ansixi maayo liannahu faacil bau u ekaanaya meesha maxaa keenay way isku darsamaysaa marka ma may isku mid noqoto oo haddii qaama zaydun iyo zaydun qaa'imun labada way kala duwan yihiin jumla ficliya iyo jumla ismiya waa kala duwan yihiin midna waxay faa'iideysaa thubuut iyo ta'kiid midna tajadud iyo istimraaray faa'iideysaa hadday ficilka mudaaric yahay hadduu maadi yahayna wuxuu faa'iideynaa wax dhammaadoo go-ay marka isma keeni karaan adigoo mubtada ula jeedid jumla mubtada inad oo ismiya la timaadid ficil booskeeda kuu buuxi maayo kadaa ma kadaa sidaas oo kale waxaa lamida ah, idaa ma alficlu ficilka hadii uu noq ficilki hadii idaa ma alficlu ficilki haddii kaana ou ahaada alkhabara ficilkiyaa khabar dhacay mubtadihiina isim ou noqday yajibu wاlxaalaة hadihi taqdiimu اlmubtada'i calى اlficli liannana low qadamna اlficla calى اlmubtada'i lataxawala اlmubtada'u ilى faacilin wa hada maa laa yuriiduhu اlmutakalim luga ahaan waa ku banaan tahay oo ficli faacil waad la imaan kartaa badel min almubtada wاlkhabr laakiin adigoo macna mubtada doonayo ma keeni karaysid ina sidaas tirahdid aw qusida isticmaaluhu haddii midki kale wa aw qusida haddii loola qasdo isticmaaluhu khabarkii isticmaalkiisa munxasiran inuu yahay mid kooban mid la xasriya inuu yahay yacni saara alkhabaru maxsuuran imaa biinamaa aw biilaa adawaat alxasri kaasaa ka mid eh haddaad tiraahdid khabarkii inamaa zaydun qaa'imun zayd waa taagan yahay bimacnaa anaka xasarta الزayda fi اlqiyaam zayd wax kale maaha ninaa ku yihi zayd waa fadhiya zayd waa istaagayan waa socdaa markaasaa tiri inamaa zaydun qaa'imun zayd waa fadhiya macnaha waa taagan yahay marka hadda fiiri inamaa haddaad rabtid inaad fahamtid almaxsuuru biinamaa yajibu taakhiiruhu fi اlkalaam hadda inamaa zaydun qaa'imun ayuhumaa maxsuur qaa'ima maxsuur ah inamaa zaydun qaa'im macnaha waxaa waaye maa zaydun ilaa qaa'imunay la macno tahay ama ilaadi keen maa zaydun ilaa qaaimun khabarka hadduu maxsuur noqdo yajibu taakhiiruhu sidii noo imaan doonta haddii mubtadaha naftigiisa maxsuur ou noqdo asagana mimaa yajibu taakhiiru mubtada imaan doono marka hadday dhacdo khabarkii oo maxsuur ah in lasoo hormariyo shuduud baa lagu tirinayaa ee ma aha macnaha qaacido ka qowli shaaciri fa yaa rabbi hal ilaa bika annasru yurtajaa calayhim whal ilaa calayka almucawalu shicirkaa keenay fa yaa rabbi hal hal ilaa bika nasru gargaar ma jiraa ilaa adiga maahini hal bika nasru hal innasru yurtajaa ilaa bika hal innasru nasrigii yurtajaa ma la rajaynaa ilaa bika adiga in lagaa hela mooye nasri ma la rajaynaa calayhim ayaga ad u gargaarta wahal almucawalu wax la cugsada miyaa jira ilaa calayka macnahaan waa fiican yahay beytka oo wax la tawakulo oo nasri laga rajoon ilaahay aan ahayn ma jiraan sax wa laakin taqdiimuhu liljaari wاlmajruur aladi huwa maxsuur biilaa qabla اlmubtada'i mukhaalifu liqawaacid اlcarab waxay ahayd inuu yihahdo whal whal whal المعول ilaa calayka saasaa laga rabay oo mucawalku mubtada lasoo hormariyo ilaa calayka la dib mariyo hadda mubtadihiiba uu dib mariyey marka taas waxaa weyaan waxaa laleeyahay waa shaad waay ayib oo waxay ahayd hal ilmucawalu ilaa calayka inuu yidhaahdo markaasuu hadan musanifka u yiri aw kaana musnada lidii imlaam ibtidaa aw laazimi sadri kaman limunjida aw kaana mubtadihii ah musnadan mid loo tiiriyey lidii laam ibtidaa'in maya aw kaana khabarkiyaa waxu noqday dheh musnadan mid loo tiiriyey lidii laam ibtidaa'in mubtada oo laam u saaxib ah yaa khabarkii khabar loogaga dhigay cindaidin yajibu taakhiiruhu aw kaana khabarkiyaa waxu noqday musnadan mid loogu tiiriyo loogu khabray lidii laam ibtidaa'in mid laam u saaxib mubtada laam u saaxib eh mubtada oo laamul ibtidaa ay gashay hadduu khabar u noqdo khabarka in dib loo dhigaa waajib eh intaas waa waxa loola jeeda mubtada oo laamul ibtidaa ay gashay khabarkii khabar u noqdo in khabarka la dib dhigaa waajib ah aw laam ibtidaa kaas weeyaan ayib marka waxaa kamid e eh, mathalan waxaa tiri lazaydun qaaimun oo kale la lazaydun qaaimun fiir mubtadihi waxaa ku jiro laamu libtidaa haddii la dib khabarka la dib mari lahay oo la dhihi lahay qaaimun lazaydun waxaa weeyaan khabar mubtadihii zaydku mubtadihii khabarku ku camalfadlay laamu ibtida oo ajnabi ah ha u dhexayso markaasa waxaa waay culays baa meeshaas ku imaan lahaa sidaas awgeed ba waxaa la yidhi laa yajuusu taqdiimu اlkhabri calى اlmubtada ida kaana almubtadau musaaxiba lilaami اlibtidaa sidaasaa laleeyahay ayib waxaa kamid e mathala hadda yani amhiladii qur'aanka waan ilownay inamaa anta nadiir wma muxamadu ilaa rasuul oo kale ayaa kamid markii inamaadii lagu xasriyo ama ilaa lagu xasriyo khabarkii kaas oo kalaa ka mid ayib marka laamu libtidaa hadday gasho waxa weeyaan waa in la hormariyaa waajib ah mubtadihi laakiin haddii ay timaado khabarkii oo oo ka hormaray laamu libtidaana mubtadihii uu kadib maray asagoo wato shaad baa lagu tirinaya oo waxaa kamid mid ah layidhi ka qowli shaaciri khaalii laanta waman jariiru khaaluhu yani lilcalaa'a wa yukram alakhwaala khaali laanta buuri adiga abtigay baa tahay fiiri laanta khaali bay ahayd liannahu mubtadii waa anta khaalina waa khabarkii marka laamulibtidaa ayuu wataa in la hormariyo a waajib ahayd markaasuu dib mariyey taas waxaa laleeyahy shaad hadiiba uu shicirka noqda shicir oo muxtaji hadduu noqdo waay marka waxaa waajiba fi hadihi اlxaala taqdiimu ish almubtada aw kaana khabarkii haddii uu noqdo musnadan mid loo tiiriyo loogu khabray in loogu waramay mubtadoodii laam ibtidaa waay laam ibtidaa mubtada oo wato haddii khabar looga dhigo yajibu taqdiimuhu أو لازم الصدر aw kaana musnada lidii لازم الصدر waay aw kaana khabarkii wuxuu noqday musnadan mid loo tiiriyey lilaazimi sadri mubtada in la hormarya ay waajib tahay mithaalkii waxaa kamid e kaman lii munjidan kaman yaa man yaa man lii yaa ii a munjidanin oo macnaha i badbaadinay kaman lii munjidan haddii ay istifhaam uu noqday marka mubtadihi yaa mustafhaam noqday fiiri man waa mubtada lii waa khabarkii waay marka lii ka lii man ma dhihi karaysid waxaa lamid eh asmaau shardigii oo dhan man yaqum aqum macahu haddaad tiraa man yaqum mantaas mubtada waay iyadoo mubtadaa ayay haddana waxay jasminaysaa labadaas ficil hadhow waxaa la dhihi doonaa wاljumlaة min ficli shardi wa jawaabihi fii maxali rafcin khabr mubtada mantia khabar looga dhigaa in la hormariyana waajib weeyaan sidaasaa laleeyahay ayb marka waxaa lamid eh istifaamkii haddii loo idaafay oo haddii la gulaamu man anta yani wiil yaad u tahay haddii lagu yiraahdo gulaamti maadaama man oo istifaamiya lala xariiriyay in la hormariyo waajib weeyaan aw laazimi sadri kaman li munjida marka intaas buu musanifka hadda uu macnaha hormariyey yani wuxuu dhigay markaa wuxuu yihi haddii mubtada iyo khabarkii ay sinaadaan wax kala bixina ay jirin in mubtadaha la hormariyo asalkii lagu keenaa waajib haddii mubtadihii ficil khabar ou noqdo sidaasoo kale waa midda labaad haddii mubtadihii laamulibtidaa ay ku jirto khabarkii in la dib mariyaa waajib kadalika haddii mubtadihii asmaa oo sadaara iska leh asmaada sadaarada iska leh waxa weeyaan maa oo tacajubiya maa axsana zaydan haddaad tiraahda maadaas waxay kamid tahay waxyaala in la hormariya ay waajibta waxaa lamid e eh, asmaau shardi oo dhan in waxaa weyaan sadaaray leedahay kam alkhabariya waxaa weeyaan kam alistifhaamiya walkhabariya labadaba waxay leedahay sadaara kaman lii munjidan waxaa lamid e kulu ismin udiifa ilى hadihi اlasmاء alati dukirat ismu istifhaam ama ismu shardi iyo wixii loo idaafeeyo ayadana in lala hormariyaa waajiba marka waxaa la yihi qowl shaaciri um اlxulaysi lacajuuzu shahrabat tardaa min اlaxmi bcadmi الraqba qaacidada ma burinaysaa mase towjiih ay leedahay lanna waxay u ekaanaysaa um اlxulaysi lacajuuzun shahrabatun yani khabarkii oo hadda laam ku jirto oo la dib mariyay u ekaanaysaa oo um اlxulaysi mubtada inay tahay wixii laamulibtidaa wato ama mubtada ha ahaadana ama khabar ahaada in la hormariyaa waajib ahayd eh. marka umulxulays lacajuuzun weeyaan saasay u ekaanay markaasaa le saas ma ahane waxaa waaye asalkeeda umulxulays lacajuuzun taas khabarun limubtadain maxduuf taqdiiru la hiya cajuuzun saasaa laleeyahay umulxulays naagta la yihah weeyaan shahrabatun shahrabadaas waxaa lagala jeedaa bimacnaa naag weyn oo da-a waay tardaa waxay raalli ku noqotaa min alaxmi markii laxmiga la qeybinay bicadmi raqabati qoorta hilibkeeda ninkaan la rabin hilibka waxyaalaha dadka la siiyo ay kamid tahay xaqiiq markii la fiiriyna hilibka meesha ugu fiican oo ugu faa'iido badan waay hilibkaas yani shuxuumta waa ku yar tahay macaanna waxa weyaan lafuu diris la yahay wuu mac dadkana way iska xaqiraan marka lahiya cajuuzun baa laleeyahay marxaba marka musanifka hadda intaas buu ka sheegay taakhiiru اlkhabr can اlmubtada oo asalkia lagu keenaa taakhiirkaas wanaxwu cindii dirhamu walii waطr multazamu fiihi taqadum اlkhabr kada ida caada calayhi mudmaru mima bihi canhu mubiina yukhbaru wanaxwu cindii dirhamu walii waطr iyo wixii lamid eh multazamu fiihi waxaa la laasimsaday taqadum اlkhabr intana cagsi wuu kuu sheegayaa mataa yajibu taqdiimu alkhabr cala almubtada calaa khilaafi اlasli goormay noqon doontaa markaasuu wuxuu ku yiri wa naxwu cindii dirhamun dirham baan agtayda yaalo walii watarun xaajaan leeyahay iyo wixii lamid e eh multazamu fiihi waxaa la laasimay taqadumu khabr khabarka in la hormariyo wuxuu rabaa musanifka inuu ku yiraahdo hadday nakiradii mubtada noqoto walaysa laha musawiq ilaa taqadumu اlkhabari calayhi yajibu taqdiimu اlkhabr sidaasaad leedahay bal u fiirso waxa weeyaan hadda musanifka haddii la dhihi lahay dirhamun cindii waxay noqon nakira lagu bilowdo nakirana waxaan iri laguma bilaabo karo ilaa idaa afaadat matى تفيid إذا تقدم الخبر عليها فيتعين والحالة هذه تقديم الخبر عليها حتى يجوز الابتداء بالنكرة marka عندي waa ظرف متعلق بشhيء محذوف تقديره كائن درهم مبتدى مؤخر ولي وطر liidaas jاar مجrور خبر مقدم وطر مبتدى مؤخر oo waaجiب ay tahay taas waxa weeyaan waa waaجiba laleeyahay oo waladaynaa masiid iyo hadda aan soo akrinaynayaa haddana miithaalkeeda ay u tahay waxaasoo dhan waxa weeyaan waajib waay qur way ku badan tahay arintaas ayade fi daari rajul yaad leedahay marka wanaxwu cindii dirhamun walii watar multazamu fiihi taqadumu lkhabr kada ida caada calayhi mudmaru mima bihi canhu mubiinan yukhbaru kada waxaa sidaasoo kale eh, idaa caada haddii uu laabto calayhi cala alkhabari mudmarun damiir hadduu u laabto mimaa shay xaggiisa hadduu ugu laabto yukhbaru bihi khabarka looga waramaya canhu asi xaggiisa mubiinan xaaliba mid cad wuxuu leeyahay laqbada intaadan fahmin waxaad fahamtaa macnaha horta bal macnihii wuxuu u jeedaa haddii mubtadihii khabar mubtadihii damiir hadduu ka laabto ou khabarka u laabanayo waxaa waajib in khabarka la hormariyo mubtadaha la dimariyo oo waxaad leedahay fi daari saaxibuha hadda hadii waxaan leenahay marka fi daari waa khabar oo mutaqadime wujuub taqdiim uu yahay saaxibuna mubtada muakhar waa sababtana waxa weeyaan saaxibka oo mubtadaa waxaa ku jira damiir u laabanayo daar marka waxaa laleeyahay waa damiir yacuudu ilaa maa huwa mutaakhiru canhu rutbatan laakina aladii ajaaza dalika annahu mutaqadimu lafdan waxaa la ogyahay damiir looma celi karo shay mutaakhirun rutbatan wa lafdan looma dibi mari karo oo hadda haddaan ihaahdo saaxibuha fi daari hadin waa qoslaya liannahu damiirka saaxibuhaa mubtada oo mutaqadim rutba ayuu ku jira wuxuu u laabanayane waa khabar oo mutaakhir rutbatan wa lafdan laa yajuusu biitifaaq laakiin markii la hormariyey mubtadihii la dib mariyey oo khabarkii la hormariyey damiirkii markaa waxaa baneeyey inuu u laabto ana damiir هنا wain caada ilaa maa huwa mutaakhiru rutbatan laakinahu mutaqadimu lafdan oo fi daariya ku horeyso sidaas marka way ku banaan tahay marka macnaheedii waxa weeyaan kadaa sidaasoo kale idaa caada haddii uu laabta calayhi cala alkhabari mudmarun mimaa isim xaggiisa hadduu ka laabto yukhbaru bihi khabarkaas loogu waramayo khabarka naftigiisa khabarkaas wuxuu khabarka u ahay isimku khabarka u ahay damiir hadduu uu kasoo laabto marka waxa weeyaan waa banaa waa waajib in khabarkii la hormariyo kadaa sidaasa idaa caada haddii uu laabto calayhi cala alkhabari mudmarun hadduu damiir u soo laabto khabarkia u laabana mimaa mubtada buu laabanaya yukhbaru bihi khabarka looga waramayo canhu can ilmubtadai mubiin xaal iska dhamaystir macnaha waxa weeyaan mubtadaha haddii damiir ou ka laabto khabar ou u laabto khabarkaas horeeyana ou mubtadaha damiirka kasoo laabanay khabar u yahay mathalan waxaa ka mid e wa absaarihim aayaddii maxay ahayd am calaa quluubin aqfaaluhaa dheh am calaa quluubin aqfaaluhaa fiiri damiiraa laabtay aqfaaluhaa damiirkaas wuu laabtay wuxuu laabanaa khabar oo calaa quluubin taas ah khabarkaas ou damiirka u laabtayne wuxuu khabar u yahay mubtadaha aqfaalka oo damiir ku jira naftigiisuu khabar u yahay fiiri hadalkii wuu isku laabanaya kadaa idaa caada calayhi mudmaru khabarkiyaa damiir u laabtay wuxuuna ka laabtay mubtada khabarkaas naftigiisa oo damiirku uu laabanayo ou khabar mubtadahaas u yahay marka calaa quluubin waa khabar mubtadaha akfaaluhay khabar u tahay mubtadahaas damiiraa ku jiro u laabanaya khabarkaas naftigiisa marka waxaana saas loo yeelay in damiirka haddii la hormari lahay am akfaaluha calaa quluubin la dhihi lahay damiir oo u laabto wax ka dambeeya asiga lafdan wa rutbatan wa hada laa yajuus sida faacilka noogu imaan doonto ayib marka wa waxaa kamid ahaa laleeyahay qowl shaaciri ahaabuki ijlaala wamaa biki qudratun calaya walaakin milu caynin xabiibuhaa wuxuu leeyahay nin naag buu wuxuu ku leeyahay ahaabuki waan kaa haybaysanayaa ijlaalan macnaha anoo ku weyneynaya laakiin cabsi igama ah wamaa biki qudratun calaya aniga awood aad igu leedahoon kaaga cabsanaa ma jirto walaakin min luucaynin il waxaa buuxinaya xabiibuhaa fiiri xabiibuhaa mubtada muahar waa khabarkiina u caynin waay mubtadihii waxaa ka laabtay damiir u laabanaya khabarkii khabarkaas oo mubtadahan oo ah damiirka ku jira khabar u ah intaas keliya a lagala jeedaa wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin